bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala kitaabu اljihaad ayaanu ku dhex jirnay fadaaisha jihaadka uu kaga sheekeynayay qaala alimaam الnawowiyu raximah اllah wacan salamta bni lakwac radia allahu canhu qaal mara nabiyu sala allahu alayh wali wasalam calaa nafarin yantadiluun faqaala armuu bani ismaaciila faina abaakum kana raamiya rawahu lbukhaariyu salamata bnu lakwac waxaa laga wariyey inuu yihi qaala waxau yihi mara nabiyu nabiga ayaa soo maray sala allahu alayh ali wasalama calaa nafarin <clears throat> jamaaco ayuu soo maray jamaacadaas oo yantadiluuna gamuuno gamayaan jamaaco yacni leeb iyo damuunno iyo tuurtuurayaan ayaa marka uu soo eh, <clears throat> ayuu soo maray fa qaala waxau yihi nabigu sala allahu alayh ali wasalam irmuu tuura bani ismaaciil ree bani eh, ilmo ismaaciilow fa ina abaakum maxaa yeelay aabihiin kaana wuxuu ahaa raamiyan mid wax tuura ah eh. nacam rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey waxaa laga qaadanaa rimaayada iyo shiishka iyo waxgenista iyo in la bartaa inay yacni ay ka mid tahay min sunnati ismaaciil nabiyullahi ismaaciil sunnadiisii inay kamid tahay oo aynan ahayn yacni wax marka aan diinta ku jirin waa inay marka wax diinta ku jira weeyaan waana wixii laga dhaxlay nabiyullahi ismaaciil nabiguna uu ku tirtirsiiyey eh, xadiidkuna aayadda qur-aankanaba uu ku fasiray wa aciduu lahum ma stadactum min quwatin alaa ina alquwata ramyu ou nabigu yiri sala allahu alayh ali wasalam mara nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaa soo maray calaa nafarin jamaaco yantadiluuna oo leebab gamayaan gamuuno iyo leebab ay tuurtuurayeen oo meel bay shiishayeen marka shiish barad ayay markaa waxa waxaweyaan ay ku jireen ayb shiish baradkaabay ku jireen ayb markaasuu fa qaala waxa uu yihi irmuu tuura waxa uu yihi irmuu tuura oo gana bani bani ismaaciil ayaa bani ismaaciil ilmo ismaaciilow fa ina abaakum aabihiin kaana wuxuu ahaa raamiyan mid wax gano rawahu lbukhaariy fawaa-id badanna waa ugu jirtaa dabcan jihaadka dhibaatooyinka iyo yani waxyaabaha yani waxyaabo fara badanna way yaraynaysaa qofka haddii uu shiishka yaqaano wacan camr bni cawasata radia allahu canhu qaala samictu rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo man ramaa qofkii tuuro bisahmin leeb qofkii wax ku tuuro fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku tuuro fa huwa isagu lahu waxaa ugu sugnaaday leebka uu tuuray cidlu muxararatin luqun la xoreeyey ajar u dhigmo oo kale hal leeb ninkii tuuro hal leyd qofkii tuuro waxa ay u dhigantaa marka waxaa weeyaan cid eh, raqabo ama addoon la xoreeyey oo kale ajrigeeda ayuu yeelanayaa rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix ayb xadiidkan marka waxaa weyaan sanadkiisu waa saxiix waxaana laga qaadanayaa marka xadiidku sahmiga ama leebka qofka wax u baranayo ama u gananayo ama shiishka u baranayo inay tahay jidkii ilaah inuu ku tuuro haddii marka uu jidkii ilaahay ku tuuro halkii gam halkii gamuun uu gamo ama halkii xabad ee uu gamo waxaa weeyaan ajar buu ka helayaay waxay u dhigantaa isagoo hal qof xoreeye oo kale marka ajar aada u tiro badan weeyaan ummadaha hadda joogana yacni waxaa weeyaan shiishkaas iyo tababarada militariga iyo waa sameeyaan iyaga laftirkooda oo weliba laasiyamaa ummadii ummad cadow la-ah daris la-ah waa sameeyaan wax laysku ceebiya yacni waxaa weeyaan taasi marka qofku inuu ceeb u qaata ma aha ama inuu fidno u qaataba ma aha nacam dad ayagu marka waxaa jira diin iyo u nisbo sheeganayo fidno u arkaba nacam bimujarad qofka yacni ou shiish ama uu yacni tababar military oo kale uu sameeyo dad uu arkayaa jira tababarada military dadaan xataa dowlado aan diin lahayn xataa waa sameeyaan bal dowlado gaalo ah dadka ku qasbo nacam kuwa aan diin lahayn oo hadda diinta la dagaalami jireenna dadku waaba tababari jireen oo military bay u diyaarin jireen nacam marka qofka inuu military noqdo ama military ahaan in loo diyaariyo wax fidno ah ma ahan marka adiga tababarkaaga haddaad u isticmaasha dhinac fidno-ana waa fidno haddaad dhinacii saxda ah u isticmaashana waa dhinac saxan nacam laakiin cadowgiiba ii joogo yacni kaabiga ii saaran wax tababara iyo yacni ma samaynayo inta samaynaysa tababarkana waa eedeynaya wax fiican ma ahan iyado nacam ayb ilaa hadda yani waxay gaartay dadka in qaarkood yani la yiraahdo qofkaasi bimujarad tababarow sameeyaa ama tababarow galaa ama saasuu yeelaa in laga dhiga yani inuu inxiraafsan yahay camal oo diinta uu ka dhumay oo kale nacam marka nebiguna sidaan uu leeyahay sala allahu caleyh waali wasalam wixii loo adeegsado haddaad fidno u adeegsatana waa dembi haddaad meel fiican u adeegsatana meeshii loogu talagalay ood cadowgaagii adig isaga dhicisana ood gurigaagi iyo yani reerkaagii iyo dadkaagii iyo dalkaagiiba aa ku difaacato wax khayr ku jira waay macnaa wax foolxun ma ahan tahay wacan abi yaxya qurayb ibni fatik radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam man anfaqa qofkii bixiya nafaqatan sadaqa fii sabiili llah ilahi jidkiisa ku bixiyo kutiba lahu waxaa loo qoraa sabcu mi-ati dicfin toddoba boqol oo laalaab ayaa loogu qoraa rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan ayb xadiidkaana xaakimna waa saxiix ee waa ku waafaqay xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa in nafaqo lagu bixiyo ilaahay jidkiisa oo jihaadku maal bau rabaa keliya naf keliya un ma raba eh maalkiina inaan lagala baqaylin ee lagu bixiyo qofkii ku bixiya shilin toddoba boqol oo shilin bay u dhigantaa dollar qofkii ku bixiya waa toddoba boqol oo dollar nacam wahaakadaa ninkii kun ku bixiyana marka waxaa weya intaasoo lagu dhuftay toddoba boqol nacam shaygiiba kun toddoba boqol oo kun weeyaan marka nacam wacan abi saciidin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam maa min cabdin addoon ma jira yasuumu yowman maalin soomaya fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku soomaya yacni fii sabiilillahi ay fi jihaadi jihaadka dhexdiisa ku soomayo ilaa baacad allahu alla waa kala fogeeyaa bidalika kaagaas bidalika alyowmi maalintaha sababkeeda wajaha wejigiisuu ka fogeeyaa cani naari naartuu ka fogeeyaa sabciina khariifan toddobaatan sano ayuu ilaahay naarta ka fogeeya meel yacni naartii baa laga dheereeyaa toddobaatan sano meel u jirtaa laga dheereeyaa naari asaga isma arkaayaan weyaan muttafaqun caleyhi waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkaana qofkii jamciyo sunnada yani ee qofkii jamciyo labadan cibaado soonka iyo jihaadka inuu aada u ajar badanya ajirigiisa uu weyn yahay xadiidku marka kitaabuljihaad buu ku qoray imaamu nawowi marka fii sabiilillahina wuxuu ku macneynayaa marka jihaadka ujeedaa bukhaarina sidoo kale kitaabuuljihaad ayuu xadiidkan ku qoray marka ninkii ilaahay jidkiisa ku soomo yacni isagoo jihaadaya ninkii soonna ku daro ayb horena waa uga soo hadalna axkaamta soonka iyo jihaadka hadday ka dhalanayso soonka inay dadka ku daciifaan oo ay jihaadka uga daciifaan soonka xataa midka waajibka waa laga tegayaa waa cadowgaa lala jihaadayaa mar danbaa lasoo qalaynaya marka midka waajibka ah waana sida sheekhulislaam ibnu taymiya waqcadii tataarta oo ka iftooday iyay ahayd sidaas wacan abi umaamata xataa yani cadowga gudaha hadduu kugu jira xataa oon adig musaafir aadan ahayn xataa soonka waa ka tegi kartaa markaa haddii labadan la ysku qaban karana waaba kanba ajirkeeda iyada wacan abi umaamata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal man saama yowman qofkii maalin sooma fii sabiili illahi ku sooma jacala allahu baynahu bayna annaari isaga iyo naarta dhexdooda ilaahay wuxuu ka yeelaa khandaqan god weyn kamaa bayna asamaa'i waalardi dhulka iyo cirka sida uu yahay oo kale ah god dhulka iyo cirka intay jeedaan oo kale isu jiraan jeedo ayaa isaga iyo naarta oo kala dhex dhigaa yani naarta haddii god samada ilaa dhulka god jeedo haddii adii naarta uu idiin dhexeeya maba iyo kusoo aadeysa kusoo aadi mayso wey rawaahu tirmidiy wa xadiidun xasanu marka axaadiidtan waxay kamid tahay axaadiidta soonka iyo yani jihaadka oo la ysku qabto fadaaisha ay leedahay tilmaamayso wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu waxau yidhi man maata qofkii dhinto walam yaqzu aan duulin walam yuxadid aan ugu sheekaynin nafsahu nafsadiisana biqaswin duulaan maata waa dhintay calaa shucbatin min annifaaq qeyb munaafiqnimo ayuu ku dhintay qofkaas qofkii yacnii aan duulin man maata qofkii dhinto walam yaqzu isagoon duulin iyadoo la duulayo yani isagoon duulin oon duulaankaa marka ka qeyb qaadanin walam yuxadid nafsahu naftiisana aan ugu sheekaynin bilqaswi duulaanka oo qofkii ma duulin laakiin naftiisa ugu sheekaynaya nacam aada ba ugu naftiisiiba ugu sheekaynaya waa u hilowsan yahay waa u jecel yahay yacni waxaa weya intii tabartiis abu ku bixinaya nacam kaasoo kale marka qofkan sidaa labadaa midna aan ahayn maata calaa shucbati mi-ee dhinto maata calaa shucbatin min annifaaq qeyb munaafiqnimo ah ayuu ku dhintay rawaahu muslim marka waxay ka mid ahayd marka yani waxaa weya jihaadka naftii maalka lagu bixiyo waxyaabaha munaafiqiinta iyo muminiinta lagu kala saari jiray ayay ahayd oo munaafiqiinta labay isku darsadeen lacagtiina ma jihaadka ku bixiya marka la yiraahdana bukli oo dad aada u bukli badan bay ahaayeen sida ilaahay uu sheegay wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billahi birasuulihi ilaa akhiri aayaat yacni waxay ahaayeen marka wax ku bixiya la yihaha ma aanay ku bixi jirin oo waxay ku sifaysnaayeen bukli ee naftoodana ma bixin jirin oo yacni hadday maalkii ka baqayleen naftiina ma bixinaynin marka bukli iyo fulaynima labadaasaa lagu sheegay oo fulaynimadana low yajiduuna malja-an aw maqaaraatin aw mudakhalan lawallow ilayhi wahum yajmaxuun buqliga iyo waxa ku saabsan iyo adduunye jacaylkana nebigeeda waxay dhihi jireen minhum man yalmisuka fi sadaqaati fain icduu minha raduu wain lam yucdaw minha idaa hum yaskhaquun xoolaha nebiga oo bixinaya ku qabsan jireenay dhihi jireen intaana nebiga yacni dadka mark markau wax siiyana waa ka raali noqonayeen marka waxaanu siinina waa caroonayeen ayaga dhan marka dad oo waxay ahayn maado jecel maadada ku baqaylo naftana ku baqaylo rawaahu muslim wacan jaabirin radia allahu canhu qaala kunaa maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga maciisaan ahayn fii gazaatin duulaan dhexdiis faqaala waxau yihi ina bilmadiinati madiina la rijaalan rag ayaa ku sugan oo joogo maa sirtum ma aydnan soconin masiiran makaanu socod walaa qadactum ma aydnan goynin waadiyan waadi tog ilaa haddaad goyseen kaanuu macakum waa idinla jireen kaanuu waxay ahayd macakum idinka la jirkiina xabasahum lmaradu jiro ayaa xabistay oo celisay laga fi riwaayatin xabasahum lcuduru cudurdaar baa xiray oo xabisay wafii riwaayatin ilaa sharakuukum way idinla wadaagsadeen fil ajri ajriga rawahu lbukhaariyu min riwaayati anas warawahu muslimu min riwaayati jaabir walafdu lahu xadiidkan kitaabu niya baa baabka ugu horeeya nagu soo hormaray markuu ka hadlayo qofka niyadiisa in ajri weyn ay gaarsiin karta naca dadkan yani niyadooda inay jihaadaan laakiin cudurdaar kale iyo marad iyo jiro iyo waxbaa xabisay sidii ayagoo jihaaday oo kale la ajar ahaayeen oo dadkii nabiga la socday markaas la jihaadka kula socday ayaa wuxuu ku dhahayay nabiga sala allahu alayh ali wasalam sidaan oo dad dad baa jiro waadi iyo tog ma marin ilaa ajarka oo idinla qeybsadeen waana madiinayna joogaan oo maba soo bixinba dadkaa iyagaa marka waxaa ku tilmaamay inay ahaayeen dad markaa niyadooda ay wanaagsaneed oo jihaadka jeclaan laakiin tabar waayey markaas ama un sabab yacni cudurdaar maqbuul ah uga maqnaaday marka niyadooda ilaahay u xisaabay marka niyadu ayuu halkaa uga soo hadlay halkaana wuxuu uga hadlay fadliga jihaadka xataa min fadlihi waxaa kamid a fadligiisa qofkii oo gurigiisii jooga haddana in ajar loo qoraayo nacam mar haddii uu niyeystaba mar haddii uu niyeystaba wacan abi muusa radia allahu canhu ana acraabiya nin baadiya ata nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu u yimid faqaala yaa rasuula allah wuxuu yihi rasuulka ilaahay oo arajulu ninka yuqaatilu ou dagaalamayaa lilmaqnami aada xoogaa qaniimo soo heshid buu isleeyahay warajulu ninka yuqaatilu ou dagaalamayaa liyudkara si loo sheeg sheego alla ninkaas geesisana in la yihah warajulu nina yuqaatilu waa dagaalamayaa liyuraa si loo arko makaanahu darajadiisa wa fii riwaayatin yuqaatilu waa dagaalamayaa shajaacatan geesinimo wayuqaatilu waa dagaalamayaa xamiyatan dhiilla nacam dhiillo iyo yani ayuu ku dagaalamaya wa fii riwaayatin wayuqaatilu waa dagaalamaya qadaban caro see aniga waxaa laii yeeli karaa caro uu caroonaya darteed u dagaalamaya faman fii sabiilillahi yaa ilaahay jidkiisa ku taagan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama man qaatala qofkii dagaalamo litakuuna si ay u ahaato kalimatullahi ilaahay kelimadiisa hiya lculyaa midda sarreyso fa huwa fii sabiilillahi kaasaa jidka alle ku taagan dadku marka nebiga u kala cadeeya waa kana ummaddu markay jihaadayaan niyada waa ku kala duwan yihiin ninna wuxuu ku jihaadayaa waxay tahay niyo wanaagsano waxa uu ku jihaadayaa in kelmadii alle ay sara marto wax kale hadaf kale isaga ma laha hadaf kale isaga waxa weyaan ma laha oo waxaa dhacayso asaga ama madaxtinimo ha helo ama yuunan helin qabiilkiisu waxa noqdaan ama yaynan noqonin kooxdiisu waxa noqoto ama yaysan noqonin maba kala jeclaba nacan hadafkiisa oo dhan waxaa weyaan inuu ilaahay kelmadiisa inay saro marto oo dhulka ilaahay lagu caabudo dadka ayagoo xor ah ay dhulka ilaahay ku caabudaan diinta ilaahay yani dhulka lagu yani eh, dhaqo oo yani ilaahay subxaana watacaala dartiisa u dagaalama diin kelmadiisu inay dhulka ka saro marto oo kelmadda kufrigana ay hoos marto ninkaa marba intay niyadiisu saas tahay fahuwa fii sabiili illahi waxaa dhici karta mid kalena inuu jihaadka ku jiro laakiin adduunya doon uu yahay nacam xoogaa jihaadka markau galo waxa laga soo helayo haniimada la qaybinayo inuu qeyb kasoo helo ee midbaa wax u gelayaa geesinimadiisa midbaa waxba u gelayaa kuwaana waxba ma laha nacam nin walba inta niyadiisu ay tahay wa nacam waana dhacaysa iyada qur-aankana ilaahay waaba cadeeyo waa kii alla uu yiri minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira adinkoo idinka mid ahaa mid adduunyo doonaaye adinkoo idinka mid ahaa mid aakhira doonaayay oo cabdullahi bn mascuud uu yihi weligay uma qaadanin asxaabu rasuulillaahi inay adduunye rabaan weligay maba maba malayneynin buuri ilaa aayaddan ay timid nacan waa dagaalkii uxud markii nabiga uu yihi toddobaatankii qof halkaan ha kasoo deginina haddaad aragtaan inagoo adkaanay inagoo laga adkaadayba toddobaatankii toban maahna inta kale waa soo degayn waxay is yiraahdeen qaniimadan wax ka qaata idinkana nacan aruuriya yani qaniimadii oo adhow balaadu xashaanu ciidankii waa jabay gaaladii nacam markii dambe waa tii lagu soo rogaal celiyey oo dhibaato marka ilaa toddobaatan muslimiinta kamida ay ku shahiiday yani oo qisada macruufkeeda ilaahay ou tilmaamay walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi xata idaa fashiltum watanaasactum fi lmri wacsaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya waminkum man yuriid laakhira haddii marka asxaabu rasuulilah dad saas ay ku jireen iyagoo niyadooda wanaagsanayd weliba yani qofku waxa waa dhici kartaa soo niyadiisu ilaahay diintiisa difaac ay tahay haddana adduunyada meel un inay uga jirto meel yar un adduunyada inay boos yar ku leedahay haddii kaas ilaahay sidaa qur-aanka uu ku yiri maxaad u malaynay nin wuxuu u dagaalamaaba adduunyada ay tahay nacam hadafuhu lwal ay tahay inuu madax noqda nacam macno male wuxuu doona ha ahaada qofka yani waxaa weeyaan ama ha ahaada yani qof diin la wadaad ha ahaada qof kaloo yani wadaad ahayn ha noqdo ayan kaana yani qofku hadduu dagaalamaayo yani ilaahay dartii hadduu u dagaalamana waxba u leeyahay oo niyadiisu intay la eg tahay hadduu madax aan noqotin u dagaalamana dawaaba la garan karaa kaasoo waxaa lagu garanaa haddii yani yani kelimadda alle inay kor noqoto iyo in madaxtinimada uu waayo isaga inuu madaxtinimada waaya u daran kaasoo kale nacam mana fiicna taas marka ayb adduunyadana marka baashaan dadka qalbigiisa boos unbay ku leedahay wadaadadu ayagu laftirkooda ma ahan yacni dad oo macsuumiin oo adduunye ka maran ma ahan nacam ayago laftirkooda adduunyada waa waa rabsheynaysaa nacam waana dhexgelaysaa waana ku jirtaa muhiimku laakiin waxaa weeyaan dadka markay dagaalamayaan qaybo hadday saas ku jirto nin allaale niyadiisu ilaahay u qoraa subxaana wa tacaala haddii inta dagaalkaas ku jirta nina niyadiisa ilaahay dartiis ay tahay ninkaas waxaa weeyaan ujuurtaa la sheegayuu leeyahay kan kalena waxaawey niyadiisu aad madax noqotid mid kay tahayna oo wax kaleba aan u dagaalamayn xataa hadday yacni dhinac yani eh, xun xataa ha uga timaada madaxtinimada oo iska rabo un kaasina waxaa weyaan isaga laftirkiisa niyadiisa inta ay tahay unbuu leeyahay marka inama alacmaalu biniyaat wa inamaa likulli mri-in ma nawaa camalkuna haddii adduunya ay asal u noqoto waa baabi-inay adduunyada man kaana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabida maa sanacuu fiiha wabaatilu maa kaanuu yacmaluun waa baabi-inay adduunyada camalkaaga mararka qaarkood hadday la xiriirsanto camalka ay la xiriirsatay marka hadafka marka jihaadka litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa weyaan waana dhici kartaa waxaan ulaayaha laba qofood saf ku wada jirto nina niyadiisu inay sareyso nina niyadiisu laqdaba yar ay ku jirto kii niyadiisu ay fiicnayd marka haddii la yiraa iyo labadoodaba laysku dara ka waran marka oo la yiraa dadkan dagaalamaya waxay u dagaalamayaanba madaxtinimo jacayl waxay u dagaalamayaan saas hala idin dhaho lacag iyo adduunyay ku rabaan ma la dhihi karo nacam dadka niyaadkooda adiga ma geli kartid nacam bacdi naasna dadka xunxun ayay daniga u wanaajinayaan nacam dadkii ay wanaagu oo ka muuqdayna malaha iyo daniga uma wanaajiyaan nacam taasna iyadana ilahay in looga cabsadaa fiican qofku dadka niyadiisa anaga kuma dhex jirno dadku marka hadday xaq ku qadirinaayo waa dhici kartaa nin inuu xun yahay meeshaas ku jiro niyadiisa ma naqaan laakiin alla markau la kulmo w niyadiisa ku jiro hel marka sidaa marka taa iyado saas in loo ogaado weyaan hadafka marka waa waa xadiidkaanu ku cadyaha loo jihaaday litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa masalo iyadan wax lagu dara u baahan baa jirta waxa ay tahay qofka hadduu dhulkiisa u dagaalamaa ka waran iyadan dhulka laftirkiisa iyadoo loo dagaalamayo iyo haddana waxaa lagu dagaalami karaa litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa maxaa yeele qofku meesha uu ilaahay ku caabudayo u dariraa inay xor u noqoto ilaahay ku caabudo marka qofka in la yiraahdo ma ahan yani eh, adduunye mar haday aduu dhul u dariraa waaba baatil wax uu ku socdo ma islaazimayan iyadoo laftirkeeda oo nabiga caleyhi salaatu yani caleyhi salaatu wasalaam asxaabta iyo culammadaba waxay amar yani jihaadka dhulka islaamka marka lasoo weeraro fardu cayn inuu yahay sheegaan yani maxaa la yaa la difaaca dhulka waxaa la difaaca waa dadka iyo dhulka dadka iyo dhulka in la difaaco si ay dadku diintooda aan looga fidnaynin marka ninkaan hadduu leeyahay dhulkaan aniga waa difaacaya waxaanan ku difaaca waxay tahay dadkiisu inay diintoodii si xora u haystaan litakuuna kalimatullaahi iyo alculyaa buu ku taagan yahay laakiin haddii wax kale u diriraayo isaga markuu dhulkii qabsado haddana isaga laftirkiisii uu gaalnimo iyo balaayo ku xukumaayo ama qaab darro uu wax keenaayo iyada marka taa waxaa mma waa qaldan tahay taas wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama maa min ghaasiyatin koox duuleysa ma jirto ow sariyatin ama ilaalo taqsuu duuleyso fataqnamu qaniimeysanayso wa taslamu soo nabadgelayso koox intay baxaan soo dagaalamaan ayagoo dhan aan waxba ka dhimaninoo soo laabtay xoolana soo helay ma jiraan ilaa kaanuu waxay ahaanayaan qad tacajaluu inay la degdegeen hulutheey ujuurihim ajrigoodii laba saddex qaybood marka loo qaybiya laba qaybood bay la degdegeenba oo adduunyaday ku heleen ajarkoodii wamaa min ghaasiyatin tu duunaysaa ma jirto ow sariyatin tukfiqu aan qaniimeysanayno soo qaniimo weyneyso taas oo tukfiqu qaniimo weyneyso wa tusaabu la asiibayo oo weliba dhaawacyo iyo xoogaa dhibaato ku dhacayso ilaa tama ujuurahum ajrigooda ilaa tama ujuuruhum ajarkoodi waa u taam noqday rawaahu muslim halkaana say u kala dhibaato badan yihiin iyo ajriguna ugu kala badan yahay kooxda intay duusho iyadoo waxna laga dhaawacin waxna laga dilin soo laabato xoolo soo hesho ajarkii jihaadka saddex marka loo qaybiya laba adduunyadii baa lagu siiyeyba ayaga qeyb baa marka aakhiro ugu dhiman ayay ku haystaa oo maxaa yal jihaadka laba ixdal xusnayeen laba wanaag mid un aakhiro qofka inuu shahaado inta helo dhinto yani wanaag helo adduunku inuu wanaag ku noolaado nimankan adduunkii waxoodii waxbaa lagu siiyo dabcan koox ma baxdo jihaad uma baxdo oo marka ay qaniimo soo weyso waxba aanay soo helin ma jirto wa tusaabu weliba lasoo asiibo dadna laga laayo dadna laga dhaawaco ilaa ajrigoodii oo u taan qoladaas ajrigooda ayagoon adduunyada waxba uga cunin ayay aakhiro u tegayeen ajirkooda rawaahu muslim marka waa biqadri lmashaqa wa marka wacan abi umaamata radia allahu canhu ana rajula nin qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow idan lii io idin fi siyaaxati dhulka inaan ku socdo siyaaxada waxaa loo jeeda dalxiiska rasuulka ilaahay siyaaxada iyo dalxiiska iyo fasax dalxiisku marka ummadihii hore nasaaradii iyo wuxuu u ahaan jiray cibaado inay dhulka iska socsocdaan oo dhulka iska feerfeeriyaan oo cibro iyo iyo uu ahaa oo marka waxa weya wadanka in laga laga tago dhul kale la tago oo qofka uu socsocdo soo dalxiiso dalxiiska iyo idin buu yiri marka mufaaraqatulwatan dalxiiska faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi ina siyaaxata ummatii ummadeyda dal faaruqidooda oo ay dalkooda faaruqayaan ay ka tegayaan dalxiiskooda aljihaadu fii sabiil llahi weyaan jihaadka ilahay jidkiisa lagu jihaado kaasaa wuxuu u suuro gelina inay meelo badan oynan tegi lahaynba ay tagaanba macnuhu saas walidaalika asxaabu rasuulillah markay ku dhasheen qaar badan oo kamid a kuwo badan ansaartii waxay ku dhasheen yani madiine iyo qaarkood qubuurtoodiina waxay ku taallaa turkiya iyo china iyo agteeda wax ku yaala iyo wax yani ilaa yani shaamtan yani ku yaala xims iyo dhulkan shaam oo dhan iyo maxaa geeyay marka dhulkaasoo dhan dalxiiska ay ku tageen dalxiiskii iyo kuuma aynan tegin waxay ku tageen jihaad marka ummaddan dalxiiskeeda waaba jihaadka u leeyay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid walidaalika marka isaga yani dalxiisna waa u yahay daacana waa u yahay marka saasaa meesha ku jirta ayb xadiidka xaakim waa saxixna lidahabina waa ku waafaqay xadiidka baabkana xadiid kaloo sacd ibn mascuud alkindi oo ibnmubaarak fi zuhdi uu ku warinaya jira baqawin wuxuu ku wariyay sharx sunna midkaas kalena dacfi baa ku jira sanadkiisa dabcan wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu waxau yihi qaflatun qaflatun soo noqosho ka gaswatin duulaan oo kaleba qofku markuu duulo meeshii uu gaaro waa soo laabana haddana guri gurigiisiba usoo noqona soo noqodkiisaas dambe ajarka uu leeyahay waxay lamid tahay sii socoshadiisii horoo kale qaflatun soo noqosho ka qaswatin duulaan oo kale lamid tahay kolkaad soo laabanaysa adiga dagaalkii a kasoo noqonayso sida adoo u socdoo kale markaad u socotay baad la ajar tahay oo mar lagu dhahayo ninkan waa baxay dagaalkii waa tegay waa dhamaaday dagaalkii bis ajarkii waa dhamaaday ma aha ilaa aad gurigaha uga soo noqoto ajriga waa leedahay rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayiid dahabi marka xadiidku waa xaakim baa saxiixeena dahabina waa ku waafaq alqaflatu alrujuucu soo noqoshada weyaan walmuraadu alrujuucu noqod weyaan min alqaswi laga soo laabtay bacda faraaqihi markuu dhammaada ka gadaana dagaalka wa macnaahu anahu yuthaabu qofka waa laga tawaabinaya fii rujuucihi soo noqoshadiisa bacda faraaqihi markuu ka faaruq noqdo kadib min alqaswi duulaanka u ka faaruq noqdo wacan isaaq ibni yaziid radi allahu canhu qaala lama qadima anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu markuu soo galay min qaswati tabuuka dagaalkii tabuuka oo kasoo laabtay talaqaahu naasu dadkii baa la kulmeen fatalaqaytuhu waan la kulmay buu yihi anigana maca sibyaani xaala aan ahay ilmaha yaryar anoo ku dhex jiro calaa haniyati lwadaac haniyat lwadaac baan kula kulmay meesha la yihaaho rawahu abu daawuud biisnaadin saxiixin bihada lafdi warawaahu lbukhaariyu qaala dahabnaa natalaqaa rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama waan tagnay buu yihi anagoo nebiga la kulmayno maca sibyaani caruurta ilaa haniyati lwadaac yani xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa soo noqoshada in yani wamaa yatacallaqu biljihaad baa ile baabka ku jirtay imaamka iyo ciidanka muslimiinta markuu soo laabto oo kusoo laabtay yani meesha ay ka duuleen oo hore magaalada ay kusoo laabtaan in yani banaanka looga hortaga dadkii magaalada jooga inay soo dhaweeyaan oo ay yani ilmaha yareerka ay qaabilaan wahakada nacam saasay nabiga asxaabtiis ahaan jirin ah. saaib ibnu yaziid marka saxaabadii yaryareyd buu ku jiray da-da yareyd marka anoo ilmaha kamida ayaa nabiga thaniyatulwadaac kula kulmay walidaalika mida ay dhahaan marka iyagoo marka ilmaha ay dhahayaan marka dalaca albadru calayna min thaniyaati alwadaaci wajaba shukru calayna markaan yani markaanay ahayd ibnulqayim saasuu dhahaa maxaa yeelay qofka maka ka imaana hijradii ma aynan ahayn inkastoy badan tahay dadka inay hijrada dhahaan haddana laakiin maxaa yeele hijrada qofka maka ka imaanayo ee madiine soo gelaayo thaniyatulwadaac maba kasoo galaba ee qofka tabuug ka imaanaya thaniyatulwadaac kasoo gelaya saas saasuu leeyahay marka xadiidkana marka la fiiriya taas taasaa xoojinaysa marka ilmaha yaryarka marka jeeshka amiirkiisa ninka taliyaha u ah inuu ilmaha yaryar qaabilo oo ku farxo farxaddaas muslimiinta iyaguna marka in yacni jeyshkan shaqada ay qabteen loogu hambaliyeeyo oo marka ilmaha yaryar iyo dadka iyo ay qaabilaan oo marka iyaguna yacni marka ummaddu marka saa uu xiriir ijtimaaci oo uga dhexeeya ciidan dadka dhanba hadday u aaminsan yihiinba ciidankuna hadduu yahay wax un dadka dhibo un naam wax dadka un dhibo haddii uu yahay dadkuna meeshay ciidanku maqlaanba hor usii dhiba un naam ilaa iyagii dadkii ma ogtahay wax ka dhexeeya mana marka dadkii iyo ciidankii wax ka dhexeeya male ciidankuna iyuu difaacayo dadkuna yaa difaacayo waa waxba mar marka ma ma ahan qaab yani siyaasad fiican ma aha wacan abi umaamata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala man lam yaqzu qofkaan duulin aw yujahiz ama aan diyaar garaynin kaaziyan mid duulayo aw yakhluf ama aan uga khaliif noqonin khaasiyan mid duula fii ahlihi ehelkiisa bikhayrin aan ugaga khaliif noqonin asaabahu llahu ilahi wuxuu ku asiibaa biqaaricati lmusiibo qabla yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha ka hor rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidka isnaadkiisa weliid ibnu muslim baa ku jiro mudallis ah waana cancana ayuuna ku wariyey marka taas isaga waa tasri ma aanu cadday marka cilla cilo noocaasa xadiidkan ku jirta marka masalada uu keenayna waxa ay tahay qofku mujtamacu marka jihaadku meel un waa inuu uga jiro imaa inuu duulaayo haduunan duulaynin nin duulaayo inuu qalabeeyo haddii uunan qalabeyneynin inuu markaa ehelkii nin baxay gurigiisi inuu bar uga warqabo oo wax ay u baahan yihiin u keeno oo uu yacni iyaga khayr uga warqabo ninkaa maqan asaga difaaciisa ku maqan gurigiisa asagana inuu khayr uga ugaga khaliif noqdo oo uga dib maro saasaa marka waxaa weeyaan ya u wanaagsan ama in iyado taas fiicantaha soo marnay yani fadliga kusoo arooray halkan laakiin qofki aan intaa yeelin waayo musiibaa ku dhacaysa asaga nacad hade ummadduna hadday kulligood mas-uuliyadda jihaadka ay dhumiyaan ay ka tagaan musiibo waaba ku dhaceeba nacam idaa tabaayactum bilcinati waraditum bizarci waakhadtum adnaaba albaqari wataraktum ljihaada fii sabiili illahi sallat allahu calaykum dullan laa yansichu cankum ilaahay dulli wuxuu idinku rida aan idinka baxaynin ounan idinka siibaynin xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa aad diintiini u laabataan yacni diintii dhan ilaa aada uga laabataan oo jihaadku qeyb kamida uu yahay diinta nacam wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal jaahidu lmushrikiina mushrikiinta la jihaada oo la halgama biamwaalikum maalkiina kula jihaada wa anfusikum kula jihaada wa alsinatikum carabkiinana kula jihaada carabka saa lagula jihaada gabayada iyo kale naca ninkii gabay yaqaan gabay buu sameynaya ninkii aftahano aftahani buu sameynaya ninkii yani waxaa weyaan ninkii heli kara yani ninkii heli karo sidoo kale meeluu ka hadlo oo kale iyo hab uu yani ciidanka u dhiirigeliyo iyo cadowga si u jabiyo iyo waxaan hadda yani media warka ay dhahaan dagaalkan yani muslimka lagula jira yan ayagu dhinacan dhan ayagu waa ka jihaadayaan ayaga laftirkooda dhinacaan oo dhan waa nagala jihaadayaan maalkooday ku bixiyaan naftooday ku bixiyaan oo meelaynan u dhalaninoo weligood tegin oo aynan yani yay tageen naftoodii ay geeyeen ay ku dhimanayaan maalkoodii bay meesha u daldaleen oy geeyeen soo ma garanin carabkuna waa kaasaa kii afka furtaba waxaa weeyaan intaas oo qanawaad oo m oo yani mediaha ee kamida waxa loo furay wax kale ma aha naam ilaa ay dhacaysa xataa media oo nebiga caynaya sala allahu alayh ali wasalam oo nabigeena oo taas u caynayo sawiro xun iyo ay kusoo sawirayaan lana difaacaya weliba nacam ay difaacayaan marka waxyaabahaas oo kale waxyaaba aada qariib u ah weeyaan marka muslimiinta iyagii waxaa looga dhigay magac kale loogu sameeyey taas nacam macno kalaa loogu sameeyey iyagiina marka macnahaas uma ahan marka adiga waxaan moogtahay yani laba dhinacoo ka guntamaa dhinacooda waa ka wax saxsan waay nacam dhinacii muslimiintana wax ka xun waay nacam marka waxyaabaha ugu daranay kamid tahay nacam ilaahay waxaan ka baryayn in laga koriyo rawaahu abu daawuud isnaadin saxiix walidaalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam ninkii yani shaacirkii rasuulka xasaan ibnu thaabit mimbar u dhigi jiray markaasuu dhihi jiray tiri gabayga yani jibriil baa ku ayidaya nacam fa ina ruuxa alqudsi yani jibriil waa ku adow ku ayidayaayo ku taageerayayo nacam saasuu dhihi jiray markaasuu aada gabay ugu hujuumi jiray quraysh ila nebigu dagaal quraysh u kala dhexeeyey markaa qurayshda aada u xoog badnayd oo fagfag badnayd wacan abi camrin wayuqaalu abu xakiim annucmaan bni muqarin radia allahu canhu qaal shaytu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan xaadiray idaa lam yuqaatil haddaanu dagaalamin min awali nahaari maalinta awalkeeda ahara alqitaala dagaalka waa dibdhigaya xataa tazuula shamsu ilaa ay qoraxda ka iilato watahuba riyaaxu dabeysha ay ka dhabato wayanzil annasru dagaalku nasrigana uu soo dego tanna ma maa yatacallaqu biljihaad oo nebigu haddii uu yani daanu maalinka awalkeeda dagaalamin dib dibbow dagaalka u dhigaayo ilaa duhurka waqtigiisa la gaaro watahuba riyaax dabayshu ay kac kacdo wayanzil annasru markaa uu soo dego nasrigii marka eh, jeeshka amiirkiisu inuu dib u dhigo haddii aanu subaxa hore dagaal la qaadin oo nebiga subax hore dagaalka waa qaadi jiray xadiidkina allahuma baarik liummatii fii bukuuriha buu ahaa intuu subaxa hore qaada ayaa marka qolada intuunan u tegin aadaanku ka dhagaysan jiray aadaan haddii uu ka maqli waayo waa la da waa ku dhufan jire nabiga caleyh salaatu wasalaam tan kale marka waxaa weyaan iyada eh, haddii marka aan gelinka hore la qaadin gelinka dambe ilaa dabayluhu ay si fiican uga kacaan dabayluhu marka waa tafa-ul xasan dabaysha nabiga waa loogu gargaaray nusirtu bisabaa ayuu yii wauhlikat caadun bidabuur aniga waxaa laygu gargaaray yii dabaysha sabaa la yiraa reer caadna midaas dabuur la yiraa baa lagu halaagay marka dabaysha muslimka waa loogu gargaaraa wayanzila nasru uu ka dego rawahu abu daawuuda watirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama laa tatamanaw liqaaa alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina wasalu llaha alcaafiya ilaahay caafiyo weydiista faidaa laqiitumuuhum hadaad la kulantaanna fasbiruu sabra mutafaqun calayhi waa soo marna xadiidkan wacanhu can jaabirin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal alxarbu dagaalka khadcatun waa wa wa waxaa weeyaan waa khiyaano iyo dhagar waay alxarbu dagaalka khadcatun waa isdagid waay waa isdagid muttafaqun calayhi oo alxarbu khadca waxay tahay nebiga waa tawriyeysan jire waa xeeladeysan jireen oo wuxuu sameyn jiray marka uu meel duulaan uu ku yahay markau meel inuu ku duulan rabo wuxuu sii wuxuu ka hadli jiray maalmahaas oo dhan meelo kale oo meeshaas ka warra meel marka matalan markuu magaalo duulaan ku yahay oo kale magaaladaas magaalo aan ahayn ayuu wareysan jiray dadka jooga ka warrama meesha say u taallaa xaalkeeda ka warrama dadku marka waxay moodayaan inuu magaaladaas dan kaliya u socda nacam midda kale ku dhufanayo marka nacam marka waa inuu marka islaamka muslimka marka sir inuu leeyahay nacam haddii marka waxaa weeyaan wixii dagaala iyo wixii yani maamula iyo wixii mucaahadaada kulli haddii qof walba ogyahay haddii qof walba uu ogyahay waa dhibaata naca waidaa jaa amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bihi walow raduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum asalku wixii cabsi iyo nabadgelye ku saabsan waa in ilaah waa in ama rasuulka markau noolaayo loo celiyo ama in loo celiyo ulul amriga dadka ulul amrigoodana waa waxaa weyaan dadka talada leh oo taliyo iyo waxaa weyaan dadka culummada ah iyagu fahmi karo meeshaan nabadgelyadaa ku banaan meeshaan yani waxaa ku fiican maslaxadu ku badan tahay heshiiska waa in dad horta culamaa lala tasho karo nacan dadka culimmadana inayba ahl u yihiin yani dad culimo rasmi ah oo culimo lagu tilmaami karo inay yihiin ee ummad aan marka culimana la tashanaynin nin dad waayeelo maskaxlena aan la tashanaynin wax hagaagi karaa maba la oo goortay dagaal qaadayaan iyo meeshay u socdaan iyo yani iyo wax allaala haddii marka qofka guriga joogo islaanta guriga joogto iyo ilmaha yaryarkaa ay ku sheekaysanayaan mushkilo way naca alxarbu khadca meeshii marka maba ooleysaba naca xarbi nin walbaa yahay maxaa khadca uu ka yahay marka muttafaqun calayhi marka nebigu mana ahayn inuu been sheegayo been ma sheegi jirin weligiis been ma sheegi markau meel rabo inuu meesha kale iska waraysto been ma aha mana xaalkeedu wax ka weydiiye midda kale qadcadu khiyaana hadda maanadu khiyaana ma samey jirin qola markuu gaalaa ballan la dhigto hadday ballanta uga baxaan waa u yeeri jiray waana u sheegi jiray ballantii aan dhigana waa ka baxdeen hadda kadib aniga heshiis igama filanaysaan ogaada u dhihi jiray wa waa taas marka arrimaha ballamada oo kale alxarbu khadca ma gelaysa iyadana <clears throat> mucaahado iyo heshiis marka la kala dhigto marka la goynayo in la cadeeyo in laysu cadeeyo <clears throat> baabu baabu bayaani jamaacati min ashuhadaai fi thawaabi alaakhira baabu bayaani jamaacatin jamaaco caddeynteed buu u baab yahay min ashuhadaai kamida fi thawaabi alaakhirati thawaabta aakhiro shanigeeda wayugasaluuna waa la dhaqayaa wayusallaa calayhim waa lagu tukanayaa bikhilaafi lqatiili midka lagu dilay iyagoo ka duwan fii xarbi lkufaari gaalada dagaalkooda tarjamadan dhowr macnaa ku jiro macnaha koowaad waxay tahay jamaaco shuhada ah buu sheegayaa shuhado waa lagu magacaabaa shahiid mid kastoo kamida waayahay laakiin waa shahiid laakhira aakhira thawaabta aakhiro uu helaayo thawaabkii shahiidkao kaleba amaa fi dunyaa adduunka markuu joogo axkaamtii shahiidka ma laha qofkaas marka wayuqasaluuna wayusallaa calayhim buu ku yiri waa la dhaqayaa waana lagu tukanaa halkaa marka maxaa ka duwan marka bikhilaafi lqatiili fii xarbi lkufaar gaalada dagaalkooda ninkii lagu dilay ku naf waaye isaga lagumana tukanaayo mana la dhaqaayo sidiis unbaa loo duugaya bikhilaaf alqatiili fii xarbi alkufaar buu yiri xarbiga aan gaalada ahayn ka waran hadduu ku dhinto xarbiga aan gaalada lala dirireyno muslimiinta wuxuu noqon karaa mid banaan mid aan banaaneyn maalan ninkan waxaa wey waxaa ku dhintay dagaal buqaad lala dagaalama nin amiir muslimiinta ah ka kamida ayaa niman ku baxay oo muslimiinta dhibaateynaya ayuu kuu diray inaad dagaalkiisa wax ka gasho nimankaad la dagaalayso uga waa muslimiin markaasi gaala ma ahani nimanka buqaada jabhadeynaya ah waa muslimiin islaamka lagama saarin ayaga axkaam baana dagaalkooda uu leeyahay hadday cararaan yani inaan laga daba tegin haddii marka yani ay dhintaan oo haddii ay dhaawac noqdaan oo kale inaan la dhamaystirin ayb wixii islaam baa lagala mucaamilaa marka maa kaasoo kale marka kuwaasoo kale dagaalkooda ayaga ninka ku dhintaa shahiid ma lagu tilmaami karaa marka shahiid xagga hawaabta waa dhici karta laakiin xagga xukunka waxaad moodaa inuu imaamu nawowi lm kuwaas waa dhaqay oo lagu tukana mar haddayba dagaal muslimiin ku dhex dhinteen soo ma garan kii asaga dagaal fidno ku dhex dhintay oo bayna almuslimiin oo laba qabiil oo diriraysa iyo dad madaxtinimo doonaa iyo wax ku saabsan kan ku dhinta asaga kaas isagu shahiid hawaabna ma ahan yacni mid yacni wax banaanna ma macsibowba ku dhintay isagiibaaba looga cabsi qabaa khatarba kaas asaga marka waxaa weyaan waa la dhaqayaa caadiguuna la mid yahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ashuhadaa-u shuhadada khamsatun shan weeyaan shuhadadu waa shan shan waa ka badan yihiin marka alcadadu laa mafhuuma lahu almacuunu midka madcuunka oo daacuunka u dhintay walmabtuunu midka cudurka caloosha u dhintay wa saaxibu lhadmi midka yani dumidda u saaxiibka oo guriga oo kusoo dumay iyo washahiidu fii sabiili llah iyo shahiidka ilaahay jidkiisa walgariiqu baan ka booda cafan almadcuunu midka daacuunka ku dhintay walmabduunu midka caloosha u dhintay walgariiqu midka maashooday oo yacni biyaha ku haftay ee ku dhintay wa saaxibulhadmi midka dumista u saaxiibka washahiidu fii sabiililah iyo shahiidku shuhadadu waa shantaa muttafaqun caleyhi wacanhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama maa tacuduuna maxaad ku tirinaysaan ashuhadaaa shuhadada fiikum idinka dhexdiina qaaluu yaa rasuul allah rasuulka ilaahi waman qutila fii sabiili illahi fahuwa shahiid qofka ilaahay jidkiisa lagu dilay waa shahiid qaala waxau yihi ina shuhadaaa ummatii ummadayda shuhadadooda idan haddii xaalku sidaa yahay la qaliilun wayba yaryihiin buuri diiba shuhadadu intaa yihiin waaba yaryihiin buuri shuhadada ummadeyda marka qaaluu faman hum yaa rasuulallah rasuulka ilaahay waa ayo shuhadadaasi qaala man qutila fii sabiili illaahi qofkii ilaahay jidkiisa lagu dilo fahuwa shahiid waman maata fii sabiilillahi qofkii ku dhinta fahuwa shahiid waman maata fi daacuuni qofkii daacuunka ku dhinta fahuwa shahiid waman maata fi lbatni caloosha qofkii u dhintaa fahuwa shahiid walqariiqu shahiidun rawaahu muslim wacan cabdillaahi bni camr bni alcaas radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man qutila qofkii la dilo duuna maalihi maalkiisa isagoo ilaashanayo difaacanayo fahuwa shahiidun shahiid weyn muttafaqun calayhi isaga maalkiisa isagoo difaacanaya la dilaa waa shahiid ayb laakiin waa inuu ninka u ka difa ninka uu maalka ka difaacanayo kanoo kale waxaa la yihah dafcu saail qof adiga kugusoo soo xadgudbayna iska celisid waa inaad isaga ku koobto waa marka haddaad cid kale aadood cid kale dishido waa ku qabiil iyo walaalkiis waayo aa u dishid baabkaa waa ka baxay nin aan dembi kaa gelin baad dilaysaa soo ma garan qofka isaga marka marka ma dhici karta in la yiraahdo anagii nin walbaa inuu yiraha nafteedii maalkeygan difaaca ummad oo iska doontow laaya marka ummad guryahooda inta ugu tago maalan ama inuu yacniiba dilaba dad yacni maalan qof asaga wax ka haleynaayo oo kusoo xadgudbayo nin la dhashay oo dilaa maa kaasoo kale waa fidnaysan yahay tan kale dafcusaailka waxaa la shardiyaa inuu ahaado al akhafa fal akhafa ninkan maalan waa kusoo weerara maalkaagu raba inuu qaato haddaa isaga celin kartid hadal inaad dishid qalad haddaad dishid maahan baabkaan ma soo gelaysid ul ayaa isaga celin kartaa haddaad xabad ku dhufato waad dambaabaysaa xabadiibuu kula wataa laftirkiisii laakiin waxaad yeeli kartaa meel haaliban aan laga dhimaninna uga dhufato xabaddii markuu dhacana aada iska celiso meel iskaga ama aada u yeerto askar iyo wax markaas kaa qabto soo ma garani haddii laakiin adoo awoodi karo inaad iska celisid ninkaan gacantiisa dhab dhahdo haddaad middi isaga dhufata ama aada dishid ninkaan waa igu soo xadgudbay dafcu saailkii shuruuddiisii waa maqan tahay marka an yudaafica nafsahu alkhafaf alkhaf saa inuu yeelo mararka qaar laga fiy mararka qaar aynan wanaagsanayn baaba jira in nafta maalka iyo cirdiga wax la difaacaya marar waxaa jirta nafta iyo maalka difaacooda aynanba fiicnaynba oo qofka inuu isallimo ay roon tahay markaas waxay tahay haddii mar yacni wadci wax muslimiinta dabdiyo arrimahooda ma jiraan haddaad adiga maagta naftaada difaacna difaaca aad naftaada difaacaysa waxaa ka dhalanaysa inaad intaasoo ummada aada yacni ama adiga ay kugu baaba-aan ama adiga yacni labada dhinac inay ku kala baaba-aan yaa dhici karto xaalaad noocaasoo kale hadday jiraan matalan ama ninkaani matalan waxaa weeyaan eh, xaalaadka saas oo kale ah qofku inuu iska naftiisa waa waa u banaan tahay inuu naftiisa sallimo waa u banaan tahay way u banaan tahay oo qofkaan yani wuxuu leeyahay maala naftiisa ayuu sallimaya waana dhiibaha oo xadiidkii marka kaasaa lagu dejinaya xadiidkii nabigu uu yihi sala allahu alayh ali wasalama kun khayra bnay aadam labadii wiil ee aadam dhalay kii fiicnaay ahaw buu yihi adiga ninkii fiicnaay muxuu yirina waa ninkii yiri waaye eh, inii uriidu an tabua biismi waismika fatakuna min asxaabi innaar wadalika jazaa laalimiin yani lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulaka aniga haddaad idilayso aniga kuma dilaayo yii naftiisii waa sallime mogtahay xaaladda kaasoo kale marka ay tahay dabcan waxaa weeyaan taasi marka qofka inuu sidaasoo kale yeelo waa u bannaan tahay hadduu isleeyay war amaa dhib ka dhashaa difaaca isdifaacayso amayba intaasoo dhibaata intaasoo rafaada iyo kasii xumaataa yeeli karaa naftiisi iyo maalka maalkii oo kale laga qaadan rabaa naftii maalkii inuu difaaca qasam waa iska dhiibi karaa maalkan qaadaniyo idhaafka hadday laakiin cirdigoo kale ay tagto qofka xaaskiisii marka in lagu hor kufsado isagoo difaaci kara haddana uu yiraa maya waa issallima aniga maya taas looma rabo iyada cirdiga marna maya waa la diiday taas marka masalatu dafci saa waxaa weeyaan masaladan hadda aan ka hadlayna waa min xayu aljawaazu banaanaansho wa ama waa ama waa afdal laakiin asagoo yacni naftiisi baa loogu yimid hadduu iska difaaco xaalad kasta ha ahaatee ma dambaabin ninkaas nacam mar hadduuna asaga cudwaan samaynin way masaladana marka kutub ilfiqhi in laga fiiriyaa fiican nacam oo kutubaha fiqhiga markay xuduudda iyo jihaadka iyo buqaadda iyo meelahaasay ku qoraan kitaabu dafci saa-il baab dhan bay ka dhigaan ninka qofka kusoo cadgudba soo isaga celinaa marka xadiidkan soomaalidu si qaldan bay u isticmaalaan oo dagaalada qabiiligaa loo isticmaalaa xadiidkan dagaalada qabaa-ilka ee soomaaliya ka dhex horsan ee waxaad arkaysaa nin kasta wadaadkiisa waxau u iftoona man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid naftaada iyo maalkaagiyaa lagugu yimid nacam markaasu isagana waxuu sameynaa wixii xadguduba u samayn kara kale nacam qofka inuu naftiisa iyo maalkiisa ilaashado oo u banaan tahay si jamaaciya marka dadkuba isku difaaci karaan waa lasoo weeraray ayagoo isku duuban si jamaaciya maalkooda iyo naftooda cirdigooda mma difaacan karaan waa yeeli karaan iyada laftirkeeda fuqahadu saasay u badan yihiin marka furuuq baa marka u kala dhexayso dafcu saa-ilka iyo qitaalka baatilka ku dhisa iyo jihaadka wax isle wada ahan banaan jihaadkuna muqaatalat lkufaar waa gaalaa lala diriraa dafcu saailkii muslim baa la diriree laakaa kugu soo xadgudbay midkan fitnadana waxaa weya nin muslima la dirira gardarro boqortooyaa rabtaa inaad ku gaartid madaxtinimo qabiilkaagaa rabtaa inuu sara maro adduunyaa isku haysataan boos iyo dhul iyo walami ah. adduunya unbaa isku haysaan hadda adiga nacam midna labadiina mid kasta waa gardaran yihiin mid garara male labadiina kaasoo kalena waxaa weya waa qitaal fidna ah mulki iyo wax laysku ah haysana siyaabahaas u kala qaybsanaa marka kan waxaa iskale ninkii inta lasoo weeraray shuruudiina ilaaliyey wixii alaqaf alaqaf maray waa iska yeeli karaa haddii dagaalku marka dad muslimiina marka maalan ay qofkii kusoo xadgudbaan nafsad ahaantiisa ugu soo xadgudbayaan waxa ay ugu xadgudbayaanna ma ahan xataa lixuduudihim feeri naftooda ma ahan nin muslim baa nin muslimku xadgudbaa wax isaga u roon oo dantiisa yacni oo maanta intoo wax ka bursanayo isaga ku fariisanayo maba ahanba maalan ee bal ninkan waaba wakiilba ninkan muslimkaaba ayuu la dagaalamaa isagiibuu qabanayaa wakiilo wuxuu u yahay marka nin cadow ah ninkan muslimka markaas intuu qabto ay wuxuu rabaa inuu u dhiiba ninkaas cadowga marka kaas isaga marka aduu naftiisa difaacda ma dambaabayna maya xadiidkaa soo gelaya man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid ha lagu qabto adiga dad ha lagu dhiiba nacam ummad aadan isla dhalanin oo xataa aan luqadaada ku hadlin oo isxaan aan kuu samaynaynin waxuu dembi aad ka gashana aan jirinba xataa xadiidka ku sugnaa wuxuu ahaa xaqu lmuslim cala lmuslim waxaa kamid ah walaa yuslimuhu xataa nin muslima ma u dhiibi karti ninkaa nin muslimo cadowgiisa intaad soo qabato mid kaleo muslim aa og tahay inuu dhibaayo ma u dhiibi kartid fadlan can qofaan muslim ahayn iskabada isaga nacan meesha uu joogo marka kaasoo kale wuxuu noqonaa wakiil ninkii gaalkaa ah unba wakiil u yahay kan muslimkaa ah ee sidaan yeelayo dagaalka ugu jiro kanay u qabanayo dadka wuxuu wakiil u yahay kaas wakiilkuna ninkii soo wakiisho laxugun noqona wacan abilacwar saciid bni zayd zayd bni camr bni nufayl axad axad alcasharati almashhuudi lahum biljana radia allahu canhum qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid diinkiisa ka soka qofkii la dilo waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid rawaahu abu daawuud watirmidiy qaala xadiidun xasanun saxiix wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala jaa rajulu nin baa yimid ilaa rasuulillahi u yimid sala allahu alayh ali wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ara-ayta bal ii sheeg in jaa rajulu nin haddii uu yimaado yuriidu uu doonaya akda maali maalkayga qaadashadiisa qaala falaa tucdihi maalaka maalkaaga ha iska siinin qaala ara bal ii sheeg in qaatalanii hadduu ila dagaalamo qaala qaatilhu la dagaalama qaala ara in qatalanii hadduu idila ka waran qaala fa anta shahiidun hadduu ku dila adiga shahiid baa tahay qaala ara-ayta in qataltuhu haddaan dila ka waran qaala huwa fi naar naartuu ku jira isaga rawaahu muslim xadiid muslim baa weri marka xadiidkan waxay rabtaa in la jamciyo yani in qaarna la qaato qaar laga taga mahan jamcis bay u baahan tahay marka lagu leeyahay kun khayra bnay aadam waa fitna caam noqotay oon la kale dabdin karin oo qofka uuna naftiisu inay difaacaaba ay adag tahay oo kale waxa u wanaagsan inuu noqdo naftiisa iska sallimo ou yidhi haddaad doonta idil aniga sida ina aadamba uu sameeyey soo ma garanin taa laftirkeeda marka waxaa weya way u fiican tahay waajibay ku tahay ma ahan ogow isaga naftiisa waa iska min xayu aljawaaz walibaaxana waa difaacan karaa naftiisa mar kastaba marba haddii waxa uu difaacaya naftiisa iyo maalkiisa ay yihiin baabu fadli lcitqi xoreynta fadligeeda ayuu baab yahay qofka anu adoon yani u xoreeyo fadliga ay leedahay qaala allahu tacaala alla waxau yihi falaqtaxama alcaqaba ayb falaqtaxama ma aanu dhex ma jiirin alcaqabata caqabada falaqtaxama alcaqaba ay fahallaa iqtaxama alcaqaba mawjiiro wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey malcaqaba caqabadu wax ay tahay meeshaas yani caqabada ee adag ee la jiirayaa waxa ay tahay maxaa ku ogeysiiyey faku raqabatin hiya iyadu faku raqabatin weeyaan luqul la xoreeyo ayb wacan abi hurey marka qofkii marka waxaa laga cabirayaa marka caqabad aada u adag oo qofka yacni qofkii gudbaa meel adag uu ka baxay oo gudbay caqabadaasina marka wuxuu ku sheegay midaan iyuu ku sheegayo luqun la xoreeyo faku raqabatin luqun la xoreeyo marka markau falaqtaxama ma aanu jiirin alcaqabata caqabadii wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey alcaqabatu waxa ay tahay malcaqabatu waxay tahay faku raqaba wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wsalam man actaqa raqabatan qofkii luqun xoreeyo muslimatan oo muslimada actaqa allaahu ilaahay baa xoreynayo bikulli cudwin xubin kastoo minhu isaga kamid a cudwan xubin oo minhu kaa u xoreeye kamid ayuu ku xoreynaya min annaari naar uga xoreynaya xataa farjahu bifarjihi xataa farjigiisa naartoo ka xoreynayo bifarjihiba uga xoreynaya maa isagaa la gelina ama laga wado kanaa laga xoreynaa kan baa la gelina ma ahan macno yacni waxaa weyaan isagii dhan xubin kastoo kamid a ee ninkan uu ku sadaqaystay uu ku xoreeyey ilaahay wuxuu uga dhigaa marka isagana abaalgud nacam isagii inuu naarta kaga xoreeyo muttafaqun caleyhi wacan abi darin radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah ayu lacmaali afdal hadda tan mathalan waxay ku suuroobi kartaa qofkii gardaraaba layskaga qabsaday gardaraa layskaga qabsaday qabsadayo dad baa gardaro u qafaashay ama gardarayba kuqay ku haystaanba xaq haddii lagu haysto waa gooni iyada masalo kale waay waa xaqa in laga gudsado xaq looma haysta laakiin dad buu isaga xabisan yahay ama waaba afduubteenba nacam meel baa lagu arkay dhab waa la afduubtay nacam noocaas oo kale muslimka marka waxa weeyaan haddii la badbaadiyo lacag maalan laga bixiyo war soo daaya ninkaan ama wejigaaga aada geyso oo kale amaba aada yacni soo furashadiis un ka qeyb qaadato sidaa ninkaas u ku fakura qaba weya luqun la xoreeyey waa luqun la xoreeyey ayb marka wuxuu yihi ayul acmaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ayul acmaali afdal acmaasha teebaa ugu fadli badan qaala waxau yihi aliimaanu billahi ilahi oo la rumeeyo waljihaadu fii sabiili illahi qaala qultu waxaa lidi ayu riqaabi afdal luqulna coreeyatee ugu fadli badan qaala anfasuhaa midda ugu qaalisan cinda ahlihaa dadkeeda agteeda wa aktaruhaa ugu qiimo badan hamanan xagga qiimahan mutafaqun calayhi baabu fadli ilixsaani ila lmamluuki kii mamluuga ahay addoonka ahaa in la loo ixsaan falo fadliga kusoo arooray addoon baad leedahay addoonka inaa u ixsaan fasho amase addoon maba liida nin baa kuu shaqeeya laakiin shaqaalahaagii wa ninka shaqaalaha inaa wanaag kula dhaqantood u ixsaan fasho shaqaalaha marka xuquuqdooda daad maqasha yani waxaa weeyaan islaamka wax ka kaga wanaagsan ma laha wax kaga wanaagsan islaamkii ma laha oo cadaalad islaamka laga soo waayinayo ma laha qaal allahu tacaala alla wuxuu yiri wacbudullaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalideynina ixsaanan u ixsaan fala wabidilqurbaa qaraabada ka u saaxiibka u ixsaan fala walyataama agoonka walmasaakiini masaakiinta waljaari dilqurbaa dariska qaraabada u saaxiibka iyo waljaari ljunuubi iyo wasaaxibi biljambi wabni sabiili iyo wasaaxibi biljambi midka dhinaca kugu hayo kugu dhegan wabni sabiili jidku jooga musaafirka iyo mamalakat aymaanukum iyo waxay naftiinu milki midigyadiinu milkiyeen waa addoonnimadii marka wamaa malakat aymaanukum wacan ilmacruur ibni suweyd marka islaamku marka laquntan la xoreynaayo iyo waxaan u ka hadlaa waxaa weeyaan waa ugu yimid islaamnimada addoonnimadoo jirtou yimid islaamnimadii macana iyadoo jirto habab badan laysku u yimid hababkii badnaayo dhan islaamku waa xarimay ilaa hal hab ma ahane bis marka hadduu islaamkii hababkii laysku addoonsan jiro dhan ou reebay ilaa hal hab ma ahani dhinaca kalena wax allaale wixii yacni luqun in la xoreeya ajar weyn oo ku sheegay dadka ku tirtirsiiyey oo mararka qaar dadka lagu waajib yeelay oo markay dunuubta qaar ay galaan waxaa waajib looga dhigay inay addoon xoreeyaan kafaaraadkii addoon xoreyn baa u badan oo idinka arkaya in la xoreeyo zakadii in wax laga siiyo mukaatab eh, yani wafi riqaabi zakadii in lagu bixiyo sida addoommada loo soo xoreyn lahaa ee nin xor ah in layska addoonsadana uu reebay oo nabigu uu yiri saddex anaa la doodayo ilaahay uu yiri maalinta qiyaamaha nin qof xor a ah iibsaday oo lacagtiisi cunay hadii ilaahay diintu hadday sidaa leedahay diintu marka addoonsi may qabtaa marka waa waayahay waxaanay marka dadkan yani islaamka ay ku eedeynayeen diinta islaamka ila adoonsiyay la timid adoonsiga lama imaana waa ka horeeyay adoonsiga nacam ayb diimihii horena adoonsiga waa ku jiri jiray nacam waxyaaba badan baa jiri jira ninkii waxhado waa la adoonsan jiray nacam marka ilaahayna subxaanahu watacaala marka dadku wuxuu ka dhigay marka wow ilaahayna subxaanahu watacaala waxa weeyaan waa yareeyey adoonnimada marka asbaabteediina waa la yareeyey asbaabtii xornimadana waa la badiyey sidaa darteed marka islaamka in lagu soo leexiyo marka ma ahan nimanka iyagoo adoonsiga marka halkasiyo lagu baneyn waxay taha maxbuusnimada dagaalka yani maxaabiista dagaalka oo layska qabto taa iyada laftirkeedana waxaa ku jirta yani waxaa weye nooc cadaalada sababtoo a ah cadaalada ku jirtaa waxay tahay qofkaani isagoo ilaahay diidan oo rabbiga abuurtay la dagaalamayo oo dadkii alla diinta u diidaayo ayaa lasoo qabtay marka rabbigii abuuray isaga u falay isagoo diidaayo diintiisii diidaayo dadkii dhibaayo ayaa lasoo qabtay marka wuxuu xaq uleeya inuu bani aadam adoonsado ilaa tii alla isagaa ka tegay ilaa tii alla isagaa ka tegay dhinac marka laga fiiriya waa saas nacam hadday iyagu marka iska daynayaan adoonsigana ikhtiyaar waa weliba taa xataa nacam iyada laftirkeeda marka maxaabiis lasoo qabto waa ikhtiyaar imaamka hadduu doono waa adoonsan karaa hadduu doonana waa ka dayn karaa adoonsiga nacan oo lacag buu ku furan karaa hadduu doonan iska talabouba dhihi karaa marka ikhtiyaar bay masalada kusoo koobtay diinta xataa feer ikhtiyaar laakiin nimankii ayagu maraakiibta qaadan jiray oo meelaha la yaqaanay geysa jiray oo dadka kusoo raran jiro ilal aanana madaxa ka gumaysta waa la yaqaana ayagu nacam ayb marka min baabi ramatni bidaa'iha fansallat waa nacam cudur iyada ku jirtay kugu soo tuuraysaa waa kawaa kaaga siibanaysaa marka waxau yii can ilmacruur ibni suweydin qaala wuxuu yihi ra-aytu abaa dar baan arkay radia allahu canhu wa caleyhi isaga oo xullatun wa isaga oo xullatun laba maro isku jooga qabo wacalaa calaa gulaamihi addoonkiisana mithluhaa iyadoo kale oo wato abal kala gara waayo labadooda kee addoona kee loo yahay laba xullad laba yani isku joog wata ayay wataan fasaltuhu can dalika arrinkaa wax ka weydiiyey fadakara wuxuu sheegay annahu saaba rajulan nin inuu la caytamay calaa cahdi rasuulillahi xilliga rasuulka sala allahu alayh ali wasalama fa cayarahu biummihi hooyadii buu ku caayay yabnata sawda buu yidhi yabna sawdaa tii madoobeyd kii ay dhashay buu yidhi faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yidhi innaka adigu imru-un qof baa tahay fiika jaahiliya ay jaahiliyada ku jirto qof jaahiliyad ay ku dhex jirtaa tahay qofka dhahay marka waa yani midab wax ku yasaay oo kale madownimada wax ku yasoo kale midka yani ku yasa nasabka xaggiisa oo nasab dhiman baa taho midgaan baa tahay iyo waxaasoo kale dhahaayo kan madooga wax ku yasaayo ama xataa cadaanka wax ku yasaa kaba soo qaata dadkan ayagana madooga aadka u aaminsan oo qofka kalarka cadaanka wataba waa shaydaan iska dhahayo war noocaas dhinac kale aada jira qof in kalar lagu yasaa ma ahan marka wuxuu yidhi eh, qofkay sidaa yeela marka jaahiliyad baa ku jirta walow muslimba ha ahaado inaka mruun fiika jaahiliya baa ay ku sugantahay baa tahay hum iyagu ikhwaanukum addoommadu waa walaalihiin hum iyagu ikhwaanukum waa walaalihiin wakhawalukum waxaa weeyaan waa dadkii idiin shaqaynayo jacalahum ullahu ilaahay baa wuxuu yeelay taxta aydiikum gacmihiina hoostooda faman kaana qofkii faman kaana aquuhu taxta yadihi qofka uu walaalkiisi yahay gacantiisa hoosteeda falyudcimhu ha quudiyo mimaa yakulu wuxuu cunaya waxa ka quudiyo waliyulbisu ha u labiso mimaa yalbasu waxa uu labisanayo walaa tukalifuuhum hakukalifnhala ku kalifinina maa yaqlibuhum waxyaga ka adag oo ka qaalib ah shaqo aynan ka bixi karin ha ku rarinina dadkan dadka iskaga shaqaysto xaqna aan siininba ama waa ku shaqaysana markaasu wuxuu leeyahay hadii aad warka badisa waxaa wey waa kuxiraa buu leeyahay awood ismidaa oo kale waa ku xiraa ama waaba ku dilaa buu leeyahy adig maxaa tahay u leeyahay nacam meeshaan waxba kama tihidou leeyahy dad qabiil yaraa ka dhalatay nacam rabshada dhaaf uu leeyahay oo kale nacam amase waxau leeyahy waaba ku tarxiilaaba nacam sida dhulalkan qaliijka ka jirtaba nacam ay da-iswaasho waa ku tarxiila wax xuquuqou seenaayo malaha ayb marka mushkilo badanaa ka jirta markaasay dadkiina waa naceen marka ilaa qofka muslimka markaa saa ula dhaqanta waa ku nacaya adigana nacam ma ogtahay waxyaabaha nacaybka keenay kamid tahay ay nin intaasoo sana nin u shaqeynayo xaqiisa ka inkirayo haddaa iswaasho meesha ka timid aan kuu celina aniga maa wadankeyga igu timid u le ma anaa kusoo wacday dadka islaamka ah saa inay iskula dhaqmaan wax aada u fog waa waana waxyaabaha nacaybka keena waa gaaladiiba u imaanaa waxaa laga yaabaa gaaladii inay soo dhaweeyaan marka qofkaas marka waxaa dhici karta diintiiba inuu ka fidnoobo walciyaadu bilahi fain kallaftumuuhum haddaad ku kaliftaan fa aciinuuhum caleyhi u kaalmeeya haddaad wax ka shaqo ka tiro badan aad ku kaliftaanna u kaalmeeya muttafaqun caleyhi marka islaamkii sooma ilaalinin xuquuqdii marka shaqaalaha ayb shaqaalaha xuquuqdooda xadiidkan baa ku tilmaamaya dadkan marka iyagaa waxay iska dhigayaan yani inay iyagii marka ay islaamkii inuu ku tunto waxaan waxa ku tumanaana waa dad ashkaasti waa ka tarjumi lahaana dabcan waxaa weeyaan ama waa wax maqanba ama waa iska yaryihiin ama awoodba male wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal idaa ataa axadakum khaadimuhu midkiin hadduu qaadimkiisa u keeno biacaamihi oo ula yimaado idaa ataa hadduu u yimaado axadakum midkiin hadduu u yimaado khaadimuhu kii u adeegayay bidacaamihi oo ula yimaado cuntadiisa fain lam yujlishu haddounan fariisinaynin macahu isaga uunan isla fariisinaynin falyunaawilhu ha u dhiiba luqmatan luqmad aw luqmatayni ama laba aw luqmatayni ama laba luqmadood aw uklatan cunis aw uklatayni ama laba mar cunis fa inahu weliya cilaajahu maxaa yeele fa inahu isagu weliya wuxuu maamulay cilaajahu cuntada soo sameynteedi waa ninkii cuntada usoo sameeyey marka hadduu adoonkii cunto kuu keeno shaqaalahaadii war kaale ila soo fariiso ila cundhe ha iska weyneysiinin qolooyinkan ayaga marka xuquuqaha iyo ka hadlo maba la cunaanba kalaas ay wax ku wada cunaan kalaas ay wax ku kala cunayaan oo nin yacni ma jira ninka u shaqeeya maanta ninku hadduu yahay nin madaxa ama nin yani lacag haysta haddii uu yahay lagama yaaba ninka yar ee bitoonaya guriga xaaq oo kale inuu yirah warkaale cuntadan ila cun ma dhahay lakiin islaamku taasuuba faran kibirkiis in loo daayo qofka u daayo haddii aanu yeelaynin sidaas oo inaad adiga aana kula cuno aadan rabinna wax ka sii cuntadan laftirkeeda oo war intaan hoo bal afka sii geliyo cun macaamilo feecan rawaahu lbukhaariyu baa wariye aluklatu bidami lhamzati hamzada oo la godo yaa la akriyay hiya luqmatu waa luqmada weyaan kanaan ku daraynaa baabu fadli lmamluuki adoonkiiba fadligiisa cadayntiisa u baab yahay alladii mamluugaas oo yu-addii xaqallah ilahay xaqiisa gudanaayo oo xaqa mawaaliihina gudanaayo addoonku asagana waxbaa laga rabaa mas-uuliyad ama khaadimka ninka u shaqe alla xaqiisa inuu guto ninka u shaqeeyana oo guto wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala ina alcabda addoonka idaa nasaxa lisayidihi sayidkiisa hadduu daacad u noqdo wa axsana cibaadat allaahi cibaadada allana uu hagaajiyo falahu ajruhu buu leeyahay ajrigiisa maratayni laba jeer muttafaqun calayhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama lilcabdi lmamluuki addoonka la hantay almuslixi ee hagaajinaya aajiraani laba ajar buu waladii nafsu abi hurayrata biyadihi baan ku dhaaranayaae nafsada abu hureyre macbuudkay gacantiisa ku jirteen lowla aljihaadu haddii lala-yahay fii sabiilillahi waalxaju iyo xaj obaru ummii hooyaday baarinimadeeda haddii aan u baarin noqonaayo oo ii baahan tahay haddii lala-yahay la axbabtu waxaan jeclaysan lahaa an amuuta inaan dhinto ana mamluukun anoo addoon oo la ileeyahay muttafaqun caley saan ajrigaa u hela saan ilaahay tiisana u guto sayidkaygana aan tiisa u guto ajrigaa u helo saasaan jeclaysan lahaa buu yidhi jihaadka iyo xajka waxuu leeda jihaadku addoon ma tegi karo dabcan ma aadi karo xajna ma tegi karo addoon ila sayidkiisa wax uga ba waa inuu idmaa ma ogtahay <coughs> wa biru ummiina qof laleeyahay hada hooyadiis baa shaqo uma qaban kara nin baaba iskale <coughs> haddaynan intaa aynan jiri lahayn intaas ay haysateen la axbabtu an amuuta waana mamluukun muttafaqun caleyh waxaan jeclaysan lahaa weyne inaan dhinto anoo la ileeyahay <coughs> wacan abi muusa alashcariy radi allahu canhu qaal <coughs> qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam lilmamluuki addoonka alladii yuxsinu hagaajinaya cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadiisa wa yu-addii gudanaayo ilaa sayidihi sayidkiisana u gudanaya alladii caleyhi waxa dushiisa oo min alxaqi xaq ah iyo wanasiixati daacadnimo ah iyo wadaacati daaca ah ajraani buu leeyahy laba ajir rawaahu lbukhaariyu wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam halaahatun saddex lahum ajraani laba ajir bay leeyihiin rajulun nin rajulun nin oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabkii mid ah aamana binabiyihi nabigiisa rumeeyey oo aamana bimuxamedin nabi muxamedna rumeeyey sala allahu alayh ali wasalam waalcabdu iyo addoonka almamluuku ee lahantay laleeyahy idaa addaa hadduu guto xaqa laa ilaahi xaqiisa xaqa mawaalihiina oo guto sayidkiisa ama dadka iskale xaqooda oo guto iyo rajulu nin kaanat lahu amatun addoon ay u sugnaatay <clears throat> nin yacni addoon lahaa fa adabahaa edbiyey faaxsana axsanat edbinteedana wanaajiyey wa waxbaray faaxsana hagaajiyey hagaajiye tacliimahaa waxbaristeeda uma actaqahaa markaa kadibna xoreeyey fatazawajahaa guursaday falahu ajraani laba ajar buu leeyahay xadiidka marka waxaa laga qaadanaya gabdhaha in wax la baraba haddii addoon laleeyahy waxa la baro addoonta oo wax la baro haddii ajar lagu helaayo gabdhahan wax la baray haweenkuna waa sidoo kale adoonta waxaa kaga owleysanba midda xorada oo qofka ama dhashay ama dhalay ama ama u dhalay ama u qababayaaba uga owleysanba nacam islaamka marka gabar wax ma baro wax jira ma ahan iyadana nacam ee waxbaridaan isku si laga yaaba loo aqoonin nacam in markaa isagoo la rabo in lagu yacni habkii wa loo habkao wax u bari lahaa ilmihiisa in lala maamulo lahaa rabo nacam waa laysku diiday waa taa in wax la baraa wax diidaayo malaha qofkaan yani diin buu leeyahay dhaqan buu leeyahay waxi hala baro diinta iyo dhaqankiina hala ilaaliyo mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen wabilahi towfiiq wasal allah waslam cala nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam